man axaba ruuxii jaceela danaynaya an yubsata lahu fii risqih irsaaqadda in loo waasiciyo lagu cidhiidhiyin adduunyada loo fududeeyo wayunsaa ay wayuajala wayunsa'a lahu loo dibdhigo fii ahari ay fii ajalihi wa cumrihi cumriga cumrigiisii iyo raadkiisa ninkii doona in loo dibdhigo loo faasiciyana falyasil raximahu labada arrimood ninka raba cimri dheer iyo calaf oo waasacun cidhiidhi ahayn irsaaqad waasicah ha xidhiidhsho qaraabadiisa iyo ahalkiisa muttafaqun calayh macnaha uu xadiidku tilmaamayo axaadiis badan baa ku timid sida xadiidkii silatu raximi maxabatun fi اlahli maharaatun fi lmaali mansa'atun lilahar ahalka qaraabadoo la xidhiidhsho ahalka iyo dadka isku jeclaada wada dhashaa isku jeclaada xoolaha ayay barakaysaa oo badisaa cimriga iyo raadkana dib bay u dhigtaa iyo xadiidkii ahaa silaة الraximi waxusnu اljiwaar waxusnu اlkhuluqi yucamiraani اdiyaara wayaziidaani fi اlacmaar wayadfacaani miitat الsuu qaraabadoo la xidhiidhsho iyo daris wanaaggu iyo dhaqanka wanaagsan ee dabeecadda wanaagsan guryahay buuxshaan oy camiraan cimrigana waa kordhiyaan sixunudhimashadana way kaa ilaaliyaan sixundhimashada inaad meel xun ku baxdo ilaa geerida kale wanaagsanoo geerigobeed baa jirta marka macnaha uu xadiidku tilmaamaya intaas wa macnaa yunsau lahu fii aarihi ee yu'aharu lahu fii ajalihi wa cumrihi waxaa loo dibdhigayaa ajashiisii cumrigiisii xadiidka marka ta'wiilaad badan baa ku jira maadaama daahirkiisu aad moodo inuu ka hor imanayo qawaaciddii islaamka faidaa jaءa ajalhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun axadku haddii ajashiisii cumrigiisu dhammaado sikin iyo laxda dib looma dhiga hayaa qur-aanka iyo sunnada ku soo noqnoqday xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa haddii aad riximkaada xidhiidhiso irsaaqadana waa lagu waasicin cimrigana waa lagu dheeraynaya marka say isu marka dhowr tawiil baa jirta waa xadiidka ay ku fasireen culummadu say u waafajiyaan qawaacid اlqur'an wasunna nabowiya macnaha koobaad waxaa weeye tafsiirka koobaad in la yidhaahdo cimriga qoranba laba qaybooda ilaahay subxaanaه wa tacala asagu wuxuu ogaa wax iska bedelhaya ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala xilligaad dhimanayso ee naftu kaa baxayso iyo intaad gaadhayso waa qorantay waa horaana la dhammeeyey jarad bihi laqlaam wax iska bedelaya ma jiro laakiin kutubta iyo suxufta iyo alwaaxda iyo malaa'igtu hayaan ayaa waxaa ugu qoran matalan hebel hadduu xidhiidhiyo qaraabadoo nin rixim wanaagsan uu noqdo hilib wanaagsan cimrigiisa ha laga dhigo lixdan sano ha gaadho haddii uu qaraabogoys noqdana afartan ha ku laqmado soddon labaatan iyo shan toban baa ku qoran idan malaa'igtu way aragtaa waxa u qoran iyaga shardigaas hadduu qaraabada iyo raximka xidhiidhashana siddeetanba ha gaadho ya cimrigiisa weeye hadduusan qaraabada xidhiidhinna cimrigiisu labaatan iyo soddonbuu ku laqmanaya laakiin alla weyne subxaanahu wa tacaala uu og yahay inaad qaraabada xidhiidhinaysa inaad goynayso isagu waa meelba xilligaa dhimanna ilahay waa ogyahay mar horuu ogaa waana ogyahay saas wax iska bedelaya ma jiro laakiin axadka xogtooda isbedelaysu waa malaa'igtii hayse shardiga hadduu sidaa yeelana hawshiisu sidaa ha noqoto hadduu yeeli waayana hawshiisu sida kale ha noqoto idan ta'wiilkaasay wadaadda ku fasireen waxayna waafajiyeen aayadda yamxu allahu maa yashaa wayubit wa cindahu umu lkitaab halkaasay wadaadaha la mareen waa rayiga loo badan yahay rayiga loo badan yahay wey tafsiirka labaad wuxuu noqonayaa oo ay leeyihin culimmadu waxaa weeye cimri la kordhinaya ma jiro calafku waa laguu kordhin oo waa laguu kordhin laakiin cimrigu isma bedelayo laakiin haddaad qaraabada xidhiidhiso cimrigaadii go'onaaba alla kuu barakaynaya wakhti barakaysan cimri barakaysan oo cibaado iyo amal saalixa oo waxa weeye aan ka faa'iidaysatay baa rabbi kaaga dhigaya nin siddeean jira oon cimrigiisa ka faa'iidaysanin baa jira labaatan jir ilaahay cimrigiisu u barakeeye baa jira idan waa albaraka waxa laga hadlay man axaba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fi aarihi waa maxay cimrigiisa loo barakeeyo oo asagoo afartan jira ayaa waxaad moodaysaa siduu wax u qabsaday ee qur-aanka u bartay ee diinka alla u bartay ee qaraaba u xiidhishay ee ilaahay hawsha ugu hagaagay inuu boqol jir yahay boqol sana nin noolaabuu wax la qabad la yahay xagga waxqabadkiisa diineed iyo aakhiro boqol jir buu la tooyahay lagu barakayn dad qaraabada xidhiidhiso oo xoolaha lagu barakayn oo adduunyada lagu barakayn oo reerka lagu barakayn wax walba barakoobaya haddaad xidhiidhin weydana barakadaa laga qaadaya adoo aad u cimri dheer yaa cimrigaadu barakala'aan noqonaya marka masaladu waa masalatu baraka iyo khayr ilahay inuu geliyo adduunyana barakay kugu deeqdaay badni kuguma deeqdaan wadaadana sidaasay yidhaahdeen kacab binu zuhayr ama zuhayr bnu salma labadu waa loo tiiriyaay wاlmar'u maa caasha mamduudun lahu amalun la yantahi اlcumru xataa yantahi alaharu saasuu odhan jiray intaad nooshahay waxaa weeye dili hawn baad iskaga socon cumriguna ma dhammaanayo ilaa ajashaadii ay dhammaato taawiilka saddexaadee oosna qiimaha badan waxaa weye waxay leeyihiin waxaa weeye ninkii qaraabadiisa xidhiidhiya ee raximka xidhiidhiya maalka loo barakaynaya raximka laftirkiisii baa ducaa ka iman waxtar baa ka iman ayagu laftirkoodu waxbay ku tarayaan reer marka iskaashadoo iscaawiyoo shirkadanaad noqonaysaan dhanka xoolaadii baa ka barakoobaya xooluhuna in la bixshay ku barakoobaan ahalka waxbaa ka imanaya ducaa ka imanaysa nacfi baa ka iman aduguna allah kuu barakayn xagga soo ma aha ajasha iyo cimriga waxbaa iska bedeli mahaye wayunsa lahu fii aatarihi dheg wanaagsanee magac baad ka tegaysaa raadkaadii baan go'aynay an oo sano ayaa magacaadi iyo hadalkaadi lahaynaya hebel ninkaa in hebel wey awowgii odayga dhale hebel ahaa wuxuu ahaa intaasoo qaraabu isku hayay reerar dhan isku hayay dhagtaa wanaagsan baa soomaali kuu dhexgeli oo ahalka kuu geli oo xigaalada kuu geli dhan walba ree abti ree adoox xidid waxoo dhanba magacaa wanaagsan wajcali lisaana sidqin fi اlaakhiriin mar haddaad marka magacaadi uu taagan yahay iyo dhagtaadii ay socoto waxay ka dhigan tahay inaad nooshahayba inaadan dhimanninba inaad joogtaba saa fahmi dadka qaarkood markay waalidku dhinto ama odaygu dhinto ama hooyo dhimato waxaa laodhanayaa reerkaa dhan hebel baa isku haya maanta hadduu meesha ka baxo hee reerka lama hayo waxaan ku soo dabgeli jirroon soo raacay hebel hebel hadduu dhinto bes hadde ilmi hebel isma haynu odhanhayo dadka qaarka odhanaya idan dhagtaa wanaagsan ee magaca wanaagsan ee taagnaanaya ilaa qiyaami saaca ee laga sheekaynayo hilib wanaagaadii dhaqan wanaagaadii qaraabo xidhiidhiskaadii ayaa loo jeedaa wayunsa'a lahu fi aari aahaartuna waa middaa iyo magacay dhegtaa wanaagsan ninka raggana maalkiisu ma noolade magaciisu noolada la yidhahdaa magacuna waa muhiim in magac iyo sharaf lagu fasiro in baraka lagu fasiro in lagu fasiro isbeddelka ma fii cilm اllaahi iyo wma fii cilmi almalaa'ika saddexdaa ta'wiil baad u caansan ka horaana loo badan yahay ka dhaxaana ani ila qiimo badan oo axaadii badan ay tilmaamayaanoo agga barakada ah xagga barakada ah axaadiis badan baana tilmaamaya marka muhiimaddu waxaa weeye halkaasay hawshu gaadhsantahay ahalka iyo raximka wixii nin walba wuxuu awoodo ha xidhiidhiyo wa canhu can anas bni maalik radi alansaari wuxuu ahaa akar alansaari bilmadiina madiina ansaarta joogta midka u badan maalin xagga maalka oo min nahlin timir ah maalkiibaa min nakhlinta lagu bayaano lagu caddeeyey xagga timirta beeraha timirta ninka u timir badan buu ahaa abu dalxat alansaari zayd bnu sahal wa kaana axaba amwaalihi ilayhi xoolihiisa midka loogu jecel yahayna wuxuu ahaa bayraxaa u beerta la yidhaahdo beertaasuu xoolihiisii hantidiisa ugu jeclaa beeraha ah wa kaanad waxay ahayd beeraxa mustaqbilat alqibla cafwan eh, mustaqbilat almasjidi masjidkay ka soo horjeedo masjidka qibladiisa ayay ku taalay wa kaana rasuulu اllahi sal lay slam rasuulka ilahna wuxuu ahaa yadkhuluhaa kii gala waa inaga soo maray xadiidka isagoo dheer nabigaa geli jira wayashrabu wuu ka cabbi jiray min maain biyo fiiha ayibin biyo wanaagsan oo ku yaalay il durduroo falama naزlat hadihi اlaaya aayadda markay soo degtay lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun wanaag iyo sama gaari maysaan ama janno geli maysaan biriga kaa taqaaneenoo biriga iyo ixsaankii wanaaggana waa lagu fasiray jannana waa lagu fasiraa janno ma helaysaan xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mima tuxibuun ay min bacdi ma tuxibuun waxaad jeceshahiinoo hanti ah barhkeed ilaa aad bixisaan janno ma gelaysaan qaama abu طalxata alansaari baa istaagay ilaa rasuulilah waa inaga soo sheegnay nabigoo khudbaynayo mimbarka saaran ayuu nabigu aayadda akhriyey kadibna asna waa istaagay abu alxa isla markiiba go'aan buu qaatay rasuulka ilah xaggiisuu istaagay faqaala wuxuu idhi yaa ilaahayow ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa in axaba maali hantidayda midka loogu jecel yahay ilaya xaggaygana bayraxa u weeye beerta la yidhaahdo iyo timirtaasi wa inahaa sadaqatu lilaahi subxaanahu wa tacaala waana ilaahay dartii baan u bixiyey arju waxaan rajaynayaa biraha samaheeda iyo wadukhraha kaydkeedaan rajaynayaa cinda allahi ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisaan ka rajaynaya inay aakhare ii aaddo oon aakhare u baxsado ayaan adduunka ka doortay fadacaha ya rasuul allah rasuulka ilaahu ku bixi beerta ayada ah xayu araaka allah meesha ilaahay kutusa kula qumanaata faqaala rasuulu اllahi sal اllah alي wasalam bakin dalika maalun raabix allahu akbaroo kale weeye waxaad u bogto bakintu waa allahu akbar iyo waa wagar iyo abshir iyo khayr iyo waxaad tidhahdaan oo kale weeye oo eray marka wax loo boga la isticmaalo weeye daalika midka asageed saad yeeshay iyo xoolaha aad bixiso bayruxa ah maalun raabixun waa maal faa'iiday oo kordhay oo kuu soconay daalika maalun raabix daalika maalun raabix famaa rabixat tijaaratum haddii munaafiqiinay gaala laga yidhi ruuxa muslimka ilaahay dartii wax u baxsha maalkiisu waa ribxaya waa faa'iidaya ilaa toddoba boqoloo jeer baa loo laabaya waa la kordhinaya waqad samictu waan maqlay buu suubanuhu maa qulta waxaad tidhina waa maqlay ee tidhi waa sadaqee nabi allow adugu qaybi oo maamul wa innii araa anuguna waxaan ila quman haddaan muxameda calayhi salaatu wasalaam an tajcalhaa beerta inaad yeeshood ku bixiso fil aqrabiina sokeeyaha dadkan qaraabadaada ah ku bixi adugu qaybi hadalade laysku celcelinmaya haddii abualxa nabiga ku kaa guddoonnay adaana kugu soo celiya adugu qaybi faqaala abu alxat alansaari wuxuu idhi afcalu yaa rasuula rasuulka ilaahi waa yeelayaa aad ku talaysay faqasamaha abu alxa qaybiye beertii fii aqaaribihi buu ku qaybiyey sokeyihiisii iyo xigaaladiisii iyo wa bani cami ilmaadeertii muttafaqun calayh wa sabaqa wuu soo hormaro nawowi bayaanu alfaadi xadiidka weedhihiisa in la caddeeyo fii baabi linfaaqi mima yuxib baabkaasaynu ku soo maray inaga soo maray dadkuu siiyey inay ka mid ah xasaan bnu aabit iyo ubay bnu kacab nina ay laba kala tirsanayeen nina ay toddoba awu kala tirsanayeen saasuu ku dhammeeyey waagi dambana beertaqaybta xasaan wakii mucaawi uu ka iibsaday markuu khaliifka noqday maxalushaahidka markuu u keenay imaamku waxaa weeye beertii dhannayd ee hantidii abu alxa alansaari ugu qiimo badnayd nabigu markii lagu soo wareejiyey meel kale lama aadina wuxuu idhi qaraabadaada riximkaada ahalkaada ku qaybi ku bixi marka waa silat larxaam muhaajiriin iyo ansaar kale iyo fuqaradoodii iyo asxaabu sufa midna nabigu hala siiya ma dhihi wuxuu idhi beertaani ku bixi meesha ugu qiimo badan waa inaad ku bixiso dadkii xigaaladaada ahaa ee riximka ah marka riximka halkaasuu shareecada ka joogaa wey وcan cabdاللaahi bni camr bni caas radi allahu tacaalى canهuma qaala saxaabigaa wuxuu idhi aqbala rajulu wfii riwaaya rajulu shaabun aqbala rajulu shaabun nin dhallinyara ah soo qaabiloo soo dhaqaaqay oo soo aaday ilaa nabiyillaahi nabi maxamed xaggiisa qisau xadiidku lahaayo nin la odhan jiray nucaym mowla ummi salama ayaa wuxuu yidhi waxaan raacay shaam waxaan ka raacay cabdullahi bn camr caas oo xajinaya markaan maka iyo midna dhexooda marayno weli maka aanan gaadhin ayuu safarkii kolonyadii la socotay joojiyey geediibuu saa u fiirshay xagguu fiiriyey geed buu marka isha ku muday geedkiibu xaggiisa aadoo hoos fadhiistay ku geedkii markuu fadhiistay inuu wax raadinaya waan dareenno uu geed meelahan uu ku ogaa uu tilmaansanayo geedkii markuu hoos fadhiistay oo cabaar u fadhiyay buu ma idiin sheegaa geedkan hoostiisa wixii ka dhacay haabaa la yidhi annagoo maalin nabiga la soconno halkan marayno nabiguna geedkan uu hoos fadhiyo ayaa goshaas nin dhallinyaro oo xooggan baa ka soo baxay buui su u soo socday nabigu soo dul istaagay nabigu salaamay kadibna wuxuu nabi allow waxaan rabaa inaan ku raacoon jihaadka ka qayb qaatoonan kaa hadhin hooyada iyo aabbahay hooyadaa iyo aabbaha ma nool yihiin mise waa mootan yihiin waa nool yihiin waaba nool yihiinoo weliba waxaan ka soo tegayba ayagoo ooyahayo oo barooranayoo noo joog leh ayaan ka soo dhaqaaqo xaggaada soo aaday waana muslimiin buui anuguna muslim baana markay jihaadkan ka qayb qaadanaya hijradan iyo hawlahan nabigu waa celiyey xadiikan buu marka sheegay qisada ku keenay xadiidkun geedkan hoostiisa nabigu ku sheegay nin dhallinyaro xoogan baa goshaha ka soo baxay geedkiibuu kaga sheekeeyey marka qisadaasu xadiidku lahaa oo xadiid aad u qiimo badan weeye aqbala rajulun shaabun nin dhallinyaroo xooggan baa wuxuu ka soo qaabilay soo aaday ilaa nabiyillaah nabi maxamed buu soo aaday oo geed hoos fadhiyey u dhexeeya maka iyo madiina dhexdooda ku yaalla fa qaala ninkii wuxuu yidhi ubaayicuka nabi allow waxaan kugula ballamayaa oon cahdi kugula gelaya cala alhijrati ilaahay dartii in loo hijrado laga tago awtaanti iyo beledki iyo ahalkaadii laga fogaado iyo waljihaadi jidka ilahay lagu dagaalamo abtaqi اljra ajr baanan ka doonahayaa min allahi subxaanaه wa tacaala bidalika ay bilhijrati iyo wاljihaad qaala suban wuxuu uhi cafwan fahal laka min waalidayka axadun xay labadii waalidee ku dhashay wax nool ma jiraa fahal laka min waalidayka axadun xay labadii ku dhashay wax nool ma jira hooyi iyo aabba wax ma nool yihiin qaala wuxuu uhi saxaabigii nacam nabi allo waa bal kilaahuma labadiiba waa nool mid ma ahee nabi allow labadu waa nool yihiin riwaaya xadiidku u leyna waa inaga soo tilmaanay wa taraktu abawaya yabkiyaani ayagoo ooyba nab allo ka soo tago barooranha noo joog leh qaala subaan wuxuu idhi fatabtaqi اljra min allah labada waalidna waa nool yihiin warka waan garanay ilaahayna ajir iyo khayr baad ka doonaysaa soo ma aha qaala nacam haa buui qaala sub wuxuu idhi farjic ilaa waalidayka labadii waalida ku dhashay ku laabo fa axsin suxbatahumaa wanaaji la dhaqankooda iyo daryeelkooda wanaaji soo janno iyo khayr ma rabtiiyo ajirhaa ku noqo labadii waalida ku dhashay ayaga daryeelkooda iyo ka warqabkooda wanaaji iyo suxbadooda muttafaqun calayh wahada lafdu muslim waa lafdigaanu sheegnay waa kii muslim wa fii riwaayatin lahuma riwaayo bukhaariya muslim ay wada leeyihin waxaa ku rajulun ila nabiy ila nabiy baa saxeenka ku jirta bukhaariya muslim baa halkaan riwaayadan ila nabiy baa ku jirta laakiin nawi wuxuu iskaga nawowi baa ku tasarufay ikhtisaaran oo ile horena ku soo maray aqbala rajulun ila nabiy illaah laakiin markaad riwaayada dhafteeda dhammaystirto jaaa rajulun ila اnabiy nin baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fasta'danahu fi ljihaad jihaad buu idan weydiisto nabi allow inaan kula jihaadon ku raacaan rabaa ee i idan faqaala suban wuxuu idhi axayun waalidaaka labada ku dhashay ma nool yihiin qaala nacam buu ixsaan suxbati ilayhima fajaahid ku halgan fii birihima fi lixsaani ilayhima fajaahid ku halgan baa ley inaad iyagu ixsaan fasho ood wanaajiso oo dar yeeshood ka warqabto ku halgan oo naftaada kula dagaalan naftaadaa jihaad u baahan ayagaa dar yeel ka warqab ayaga khayr iyo janjo ka raadi ajirki ka raadinaysa jihaadkii hijrada halkanuu ku jira ee ka raabtaan layidhi riwaayada axmed baa raajican min xayu ja fawallaa raajican min xayu jaa bartuu ka soo baxay buu ku laabtay oo reerkii iyo hooyadii iyo aabbihii buu aaday marka waalidka in loo xisaanfalo loo bir la daryo laga warqabayo xadiidku aad iyo aad u xoojinaya dadku aad iyo aad xujadaya waalidka marka jihaadka hijrada laga idan qaadanayo waa waalidka muslimka biitifaaqi اlfuqahaa waalidka muslimka weeye waalidka jihaadka iyo hijrada laga idan qaadanayo waxaa kuu soo hadhay marka jihaadka lafturkiisu waa laba qaybood haduu jihaadku markaa fardu kifaaye yahay oy muslimiintu duulahayaan oo dalkoodii nabad u yahay oo wadan laga hayso uusan jirin ayaguna ay gaala halabsanayaan marka iyada ah ninkii duulaya baxaye waalidkii uu nool yahay waxaa shardia inuu ka idan qaato labadii waalidee dhashay shuruuuljihaad markuu yahay fardu kifaayaha waa inaga soo marray sagaal shari buu leeyahay ama lixba marka laisku uruuriyo hadduu yahay fardu caynna wax loo shardiyo oon ka ahayn inaad dagaalami karto muslim inaad tahay ka ayn ma jiro marka midkan jihaadkan asaga nabigu uu ka reebay saxaabigani waa kii ahaa fardu kifaayaha wey kii aswiga ahaa taasi waa masalo masalada saddexaad ee meeshu ku jirta hijrada la sheegay marka diinkaada aad u cabsato ee lagugu dulmahayo eedan xor u ahayn waalid waa laga tegi waa laga hijroon la weydiin mahaya idan biitifaaqi alculamaa walidaalika iyo saxaabadu waalidiintood ka hijroodeen oo imaka ka carareen oo aadeen madiino nin walba isagoo waalidkii iyo hooyadii ay joogto mako badankood ay fadhiyeen hijradu marka marna waa mustaxab marna waa waajib markay waajibto waxaa weeye waalid idan la weydiin maayo wuxuu la mid yahay kaljihaad almutacayin jihaadkii farducaynta noqday buu la mid yahay marka masaa'ilku waa sidaa muhimmadduna waxaa weeye shaygii u qiimo badnaa bacda aliimaani billaah oo jihaadka ahaa ayuu hadda nabiga ku hormariyey waalidka in loo xisaanfalo biri iyo isaan loo sameeyo marka aad waa in loogu dadaalo waalidka hawlihiisa anhu an abi hurayrata cafwan anhu an cabdlahi bni camrin radi allahu tacaala canhuma can nebi sal slam qaala subanu wuxuu yidhi laysa alwaasil ay alwaasil اlkaamil ninka qaraaba xidhiidhyaha ma aha baa le qarax ma aha iyo rixm xidhiidhiya ma aha bilmukaafi midka wax kala guta ee abaal un guda keliya bilmukaafi alladii yukaafi man wasalahu aw waasalahu midka u abaalguday ee ciddi xidhiisuun xidhiidhisa ciddi goysana goysa kaa qaraab xidhiya ma aha laysa alwaasilu lilraximi birajuli lmukaafi midka abaalguda qandi baa la siiya qandi bixinaya dhil canaa loo lisaa dhil canu asna lisahaya boqol doolar baa loo soo dira asna wuu dirahaya dekaad waa maxay inuu kala shaqey ganacsi baa naga dhexeeya markaas mooyeene qaraabanimo iyo tolnimo meesha ma ay taallo walaakina alwaasila rixm xidhiidyaha waxaa weeye dhabta alladii axadka idaa qatacat raximuhu hadday qaraabadiisu goyso wasalaha xidhiidhiya ninka dhabta ee ilaahay jecel yahay rasuulku diinku ammaanee la odhanaya waa waa waasiluraxim la odhanayo ama ninka waa raxim xidhiidhiya la waa xigaal xidhiidhiyo waa qaraab xidhiidhiyo la waa nin ahla la odhanayo sharcan waxaa weeye axadka raximkiisa iyo ahalkiisa xidhiidhasha xataa hadday gooyaanba hadday doonaan haba oo aan waxba ku ma ku wanaajiye mise waa ku xumeeyeen kuma qiimaynhaye xaqa asagoo saaray unbuu eegahayaa muttafaqun caley rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey xadiidka waqaacat bifatxi alqaafi wata qaacad qaafkana waa la kordhabahayaa buu ku yihi daadana waa la kordhabahayaa waraximhum marfuucun haddee waa qaacad faacilkeedo hadde waa gudan tahay sidaasuu ku yidhi idan sidaasaa la doonaya dadka waxaa la rabaa gobonnimadu ma aha inaad uun shood shood dhaafsatee waa inaad waajibkii diineed gudato ayaa la doonayaa waajibkii diineed ku jirta ilaahay baa kugu barakayn aakhriya adduunba idan waa xil diineed oo alla ku saaray inaad ilaalinaysaa rabaa inaad wx u bixiso mar haddaad alle xaggiisa milicsatay aadamo waxay sameeyeen damba kama lihid dhaqan bay u lahaayeen carabtu oo xataa fi ljaahiliya wa fi lislaam waxba kumaysa qiimayn jirin in la xidhiidhiyo iyagu cid ninkaa riximka ka dhexeey unbay eegayaan waxay tari karaan bay tegi jireen saasayna gobnimada ku jirtaa muxuu aha ninka almuqanac alkindi waina aladii baynii wa bayna bani abi wa bayna bani cammi lamukhtalifun jidda araahum ilaa nasri biطaa'an wain humuu dacawnii ilaa nasrin ataytuhum shadda wuxuu idhi aniyo e, ilma adeertay markaan isu fiiriye buu wax noo dhexeeya aad buu kala fog yahay aniyo iyagu isku baabba buu araahum ilaa nasri biطaa'an wain hum dacawnii ilaa nasrin ataytahum shaddaa buuhi haddaan anugu dhahbo gaalay ihiliya tolkayo cagajiid baan ku arki buuhi cagajiidahayaan ii hiilin mahayaan wain hum dacawnii ilaa nasrin ataytahum shaddaa buuhi aniga hadday ii yeedhaanoo iyo war hebelow muqanaco isoo yidhaahdaan anoo hayaan u tagaa buuhi anuu haddaan dha ii hiiliyana ii hiiliyo war ii gargaarana way cagajiidahayaan aniga haday ii dhawaaqaan xataa ii baaqaanna sidii leebkii waan u duulahayaa buui wain akaluu laxmii wafartu luxuumahum wain hadamuu majdii banaytu lahum majda wain dayacuu haybii xafadtu guyuubahum wain hum hawuu hayii hawiitu lahum rushdaa buui wlaa axmil اxiqd اlqadiima calayhim walaysa ra'iis اlqowmi man yaxmil اxiqda wuu la garamay gabadheeroo aad qiimo badan la jecel yahay wey wuxuu yidhi hadday hilibka iga cunaanoo aniga eber iga dhigaanoo ibaabiyaanoo icaayaanoo fadhiya fagaraabay igu baaba'shaan wafartu luxuumahum hilibkooda waa dhowra anugu lagama agbixi karo ninkii wax ka sheegay waran baa yaqaana laakiin anugu eber banaytu lahum majda sharaftayda magacayga hadday ku tuntaanna anuu ayagaan dhisaabo kor baan u wa in dayacuu haybii xafadtu quyuubahum buuhi markaan maqnahay bayladayda hadday dayacaan geela ma soo xareeyaan haweenka awrta ooma raraan geela ooma lisaan haddaan maqna dambaygama lahaa caruurta ay adeerku u ahaayeen iyo haweenko dhan waa baylaynayaan oo marka anugu maqnahay buu laakiin ayagu markay maqan yihiin ahalkoodu ma dareemo raggoodu inuu maqan yahay buui xafadtu uyuubahum anaa u taagan inhum hawu hayi hawiitu lahum rushda buui xataa hadday jeclaystaan anu inaan biixida ka jabo oon khasaaro oon dhumo oon ardaal noqdo anugu inay hanuunaan oy ficnadaan ba jeclahay buui oy diinka la qabsanayo toosaan yani saasa wuxuu walaa axmilu alxiqda alqadiima calayhimu walaysa ra'iisu اlqowmi wa fii riwaaya walaysa kariimu اlqowmi man yaxmilu اlxiqda wuxuu hi cuqdad horena ooma uurkusidaa lamaba lihi buui waa hore hadday xumeeyeen ama si xun ii galeen uurkutaallay utun iyo eeqa midna ooma qabo xale ka dhalay baan wax walba ka noqdaa ayagu laakiin urug iyo maal baa buuxisay buui walaysa kariimu اlqowmi man yaxmilu lxiqda ugaas baa noqon e, beeldaajiyaa noqon malaaq baan noqon nabadoon baan noqon reer baan oday u noqon iyo cuqdad ismaba keenaanba wax lagu baaba'ayo waxaas waxaa la rabaa kii ku xumeeyey iyo kii ku wanaajiyey inaad isku si ola dhaqanto maadaama gobonnimo aad ka xigayso ugaasnimo wuxuu yidhi ra'iisulqowm ma aha buu nin cuqdadlow maba noqon karo hadda laakiin innagu cuqdada inooga shidan tahayba halkaasay baashu ay sarteennuba ka baxdaa xadiidku nabigu ka hadlay buu ku dhaqmaayaa almuqanac waxaa loogu bixiyay almuqanac alkindi nin intuu bini aadam quruxsan iyo quruxsan buu ahaa intu nin raga dheer yahayna waa dheeraa sidii wiil waa u baxay hadduu marka wuuna u nuglaa ishuu u nuglaa baa la yidhi marka wuu afduuban jiray labada indhood keliya ayuu muujin jiray hagoog buu ilaa madaxa ilaa garhka isku milqi jiray indhaha besa laga arkay almuqanac saasa lagu bixiyey maxamed cumayr baa la yidhahdaa magaciisa alkindi waxaa loogu bixiyey marka hadduu wejiga faydo quruxdiisa iyo siduu rabbi u abuuray ma baa intii la yidhaahdo il baa tuuri jiray galabka asagoo qanaysan buu soo noqon xaalkiisu suma toosahayo waagii dambea nin xakiima kula taliy waxaad yeeli sida haweenku u dhashareero wejigaada yaan la arkin iyo garhkaada iyo homaalkaada indhahuna baniaadan ha arkeen habeenkii markuu gabalkaa dhacan buu iska foojira wejigiisu bannayn jiray almuqanac saasaa loogu bixiyey ninkaa weyninka tulkii la garrabahaya ee waxay ku samey haddee gobonni ku dhammaatay inta badanna suurada quruxsan iyo dadciga wanaagsan waa iswadaan marna way kala tagaan dawshaas ii geli maayen inaad qolya xanaaqi doone wixii anigu baaba xanaaqi doone aan iska daayo wacan caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alraximu xigaaladu ama raximku wada dhalashadu hilbaha dadka u dhaxeeya mucallaqatun waxaa laga laalaadsay ku dheggan tahay bilcarshi carsharaxmaan carshu raxmaan bay ku dheggan tahay taquulu waxayna odhanaysaa waa bayaanu litacalluq aw litacliiq man wasalanii ruuxii xidhiidhsho wasalahu llahu alla ha ama jumla ducaaiya ka dhig ama khabariya ka dhig labadu waa ku diidi maaya inay ducaaiyo tahay ayaynu soo maray man wasalanii ruuxii xidhiidyo wasalahu llahu alla ha ama axadkii xidhiidya alla xidhiidhaya waman qaacanii axadkii igooyana qacahu llahu alla ha ama alla goynaya jumla khabariya oo alla goynaya ah iyo alla ha ah. macnaba way ku fasireen culummadu waynay ismana diidayaan intuba adila u makhraati kacaysa idan ilaahay bay u dhowdahaa l wui raxiimku waa mucallaqatun bilcarshi araxmaan halkaasay ka lallaadaa dacwadeediiiyo eeddada allah qabanaya ducadeedana allah qabanaya aakharana idinkoon kala bixin raxim horey u dhaqaaqi maysid marka la iska ilaaliyo raxiimka hadda yaa xidhiidhiya horta aad barato oo taqaano ood abtirkaada iyo nasabkaada garanayso oo carruurta la baro oo xagga reeadoona adoonal meesha u dambaysa la geeyo ree xididka meesha u dambaysa la geeyo aabbana iyo ree la wado dadka la baro tacalamuu min ansaabikum qadra maa tasiluu arxaamakum haddaadan ogaynba meelaad ka soo jeedaba iyo meelaad ka timid ood iska taagantaha anuu ree gobol hebel baan ahay sidii gobol hebel gobolaysiga mogtag waa dhaqan gaalow inagu shuqul kuma lihi leanna waa meelahaasaa laga soo wada qaaday badankood wax yarba mooy marka gobolkan baa loo tirinaya marka magacoodana aabboodba ma dhaafin karaa kii awowgiisa sheegaabaa dadaalay kii awowgiiyaa dadaalay ama hooyood bay ku abtirsanhayaan aabbaba ma yaqaanaanba aafadaasaa haysataa abtirka waa in la ilaaliyo la xifdiyo carruurta la xifdsiiyo maxaa yeelay xugum ku xidhan xugum sharciga ku xidhan ah in qaraabada la xidhiidhiyo riximka la xidhiidhiyo la iska warqabo hadduusan nabigu ogaan lahayn calayhi salaatu wasalaam haajara inay tahay misriyo qibطiyo halka ka soo jeedo se u odhan lahaa ha la ka warqabto ood og wax walba la socod carruurta la fahansiiyo wayna iman doontaa qisadii ummuna haajar way iman doontaa idan qaraabo xidhiidhiska iyo qabiilkaada inaad barato iyo qabyaaladu waa laba kala baab yaan laysku khasin tarbiyada itixaadku ama baahnin in badanna waa idiin sheegay tarbiya alitixaadiya tarbiya faasida ayay ahayd xagga ansaabta iyo macrifada iyo riximka iyo qaraabada marka la eego tarbiyada waa tarbiya badan ruuxa inaad tidhaahdo warya magacaa hebel hebel yaa tahay ree hebel qoyskee ood barato waa min asunna kaa kugu qoyska iyo kankaleen kugu qoyska inaad u kale exatana waa qabyaalad waa min alijraam waalmacaasi waa laba kala baab waxay dembiba nooga dhigeen tarbiya alitiaadiya nagu kalaftay haddaad tidhahdo war tahay lama ogola ha sheegin wadaadka itixaad u weyn ma dhigi karta qaraabaan nahay qabiilad bay ku arkayaan qabiilka oo la sheegay waxay ka dhigeen qabyaaladii casibeed bay ka dhigeen aafo looma baahna warka asagaa ah. hebel hebel baa la odhanayaa maantana waxaad ku haysaa abudar alkhifaari cabdullahi mascuud alhudali maxaad saxaabada qabiilka oo la daba taagantihiin haddaad run sheegaysaan cumar khaaab alcadawi abubakr ataymi baad ku haysa carabta inaga fiican albaabbaha gurigooday ku qoranhayaan dukaamahooda dukaankiisa boodh waxaa ugu yaalla fulan fulan alkhaamidi addawsari alkhudayri baa ugu qoran laakiin halkaa uma dhaafsano ruux walba wuxuu kula dhaqmaya say isu fahmaan waa uun sheegayaa uun in la ogaadun buu idigu laakiin inaad sheegtaanna waa diiddeen wax idinkaga liita qabyaaladna ilaahay ma abuurin waadkii reegaarsi habeen idinka sheekaynaya warkiisii baa sax ah maalinka waxaad dhahaysaan buuhi reegaarso maalinka waxay dhahayaan qabiilka dacuuha fa innahaa muntina habeenkiina qaribuha fa innahaa maslaxa waa runtii kaa wadaadka kule lama ah, ha sheegin yaa tahay buu ku leeyahay saadii gobol ku dhaco war inteenna bal isku kaaya keena buu leeyahay haddayna adaku uu ku waabinhay dembi buu kaaga dhigay tarbiya alitixaadiya iska ilaali tarbiya waa tarbiya faasida xaggay ka soo jeeday diin ma ahayne waa tarbiyad inay seed barro wey fahma hawsha ayadaa tarbiya diineed ma ahayn waa tarbiya ay ka soo dhaxleen oo ka soo qaateen ayagoo is ogayn bidaari sibaqi bay kugu gashaay tii inay seed barre soomaali moxamed somaali maxamed ma jiraan wax la yidhaahdo waxaa iska ogaada maxamed kiade maxamed siyaad baraa mise waa maxamedun wey ii sheegay idinku anaa laygu xidha qoryoolay eh, intaan intaan wax sheegay oo laga soo daya laba saac xabsi ku jiray marka waxaa waxaasuso dha iska ilaaliya waa tarbiya waxba ka jirin kure annagoo ceroonba waxaan ku idhi yay kuwaas oo qolyihii ayaga ahaan baan idhi waxay ga raacaan la ogaa hadda sheegi may qolyaha ayeene marka tarbiyadaas waa tarbiyaday ahayd waxaan la dagaalamaynaa qabyaalad markaasoo ummadda isku baabeeyey qabyaalad waan la dagaalamaynaa laakiin qabiil he lama dagaalamayna qabiilka waa sugayna waa raadinaynaa waa qoraynaa waa la barani waa la daraasayn weliba ummadda inuu dhuma raadkeeda lama rabo muxaa rabtaa inaan jilwo noqon iyo ree kusuumo sadna wadaan iska ilaaliya casabiyadda nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninku inuu tolkii jeclaado qabyaalad maaha aha casabiya ma aha inuu wax tarana casabiyad ma aha inuu u heliina casabiyad maaha aha laakiin waxaa qabyaaladii casabiyada ah inuu baadil ku taageero inuu xaqdarro ku taageero inuu xumaan ku taageero intaanu iska ilaaliya cadaaladda ku dadaala markaas laakiin tarbiyadaasi inasayd barre kadibna wadaadduhu qaateen amminkan taagan iska ilaaliya waa dhexdeeru adun toban sano ama dhowr iyo toban sano laga joogo waxaan bilaabay nin walba markaan waraysanya dhayaa tahay qoyskee reebel waxay dhaheen xasan waa qabyaalaystaba islaamba xataa igu qabsato waa dhoweyd oo xafiiska igu timid sheekhu waad fiicantaha waxay tihi waxaad ku xuntahay laakiin qabiilad baa ku baabi'isay oo maxaan sameeyey qabiilun baa dadka weydiinaysaa <laughs> hal saac baa igu qaadatay inaan u sharo baal qabiiltaa in la ogaada dadkii waa macrifatu اlansaar ummadda iyadoo nin walba adoo og inuu ku karaamaysan yahay camalkiisa iyo diintiisa haddana nin walba xiidkiisa ogow hadda wuxuu ku dhihi war hebel ahaa niyuu garan maya jamaacat اlmasjid buu ahaa Ah, jamaacada masaajidkuu ahaan jiray hawsha looma baahno dadka waa inaad barataan oo iska warqabtaan oo isbouqataanoo marka tarbiyada iga ilaaliya <clears throat> an um maymuna bint اxaari radi allahu tacaala canhuma qaalat annaha actaqad waxay xoraysa hooyadeed waliidatan adoon ay amatan waliidatan wاljamcu walaaid walaaid baa lagu jamciyaa sida marka eh, sabiga iyo weliidka loogu jamciyo wildaan dumarkuna weliidada walaa'id baa lagu jamciya addoona iyadoo ay lahayd bay xoraysay hooyada maymuuna bint alxaaris alhilaaliya walam tasta'din inabiy nabiga ma aysan idan weyddiisanin nabi allow addoonta anuu aan laaban xoraynaya ee la soco suubanaha ma aysan dhihin falammaa kaana yowmuha kalkeedii marka la gaadhay kaanada tii ataamada dhihi jirteen wey falama kaana yowmuha markii kalkeedi la gaadhay aladii maalinkaasoo yaduuru calayha uu nabigu ku soo wareegi jiray fiihi fi lyowm ile nabigu walba reer buu ahaa sagaalkii xaas habeenkeedii markii la gaadhay kalkeedii qaala waxay tidhi ashcarta nabi allow ma ogaatay ma dareentay ya rasuul allah annii actaqtu inaan xoreeyey waliidatii addoontaydii addoontii aan lahaa ee ahayd gabadh madooba oo xoogan bay ahayd inaan xoreeyenabi allow ma la socotaa qaala nabigu wuxuu awa facalti ma yeeshay ma xoraysay ma dhacday hawsha ayadaa qaalad bay nabi allo waa xoreeyey qaala subxan wuxuu ii sheegi lahay intaadan lahayn ama waa aadaadka xuruufta wax lagu lagu furfurto weeye innagu malihin afsoomaaligu ma laha inta badan marka waa ku yar yahay duqaydii hore laakiin afsoomaaliga hore eday istiftax buu lahaan jiray maandhow iyo erayo laga hormariyo oo hadalka lagu furtaa jiri jiray iyo wixii la halmaala amaa inaki adugu haddii kolley low acaytiha amaa inaki low acaytihaa haddaad siin lahayd acdaytihaa haddaad siin lahayd addoontaas akhwaalaki ree abtiga abtiyaasha haddaad siin lahayd kaana acdama liajriki haddaad addoonta adan xorayn lahayd oo ayadoo addoona aad ah abtiyaashaa dhihi lahayd haydii adeegto adhiga haydiin raacdo masagada haydiin tunto haydan caawiso waa loo baahan yahay ayaa kaaga ajir banaan lahayd xorayntaad xorays idufisa masalada muxuu nawigu u keenay waa daqiiq kitaabka nawi kitaab mubaaraka wey wuxuu u keenay cidqi oo waxyaabaha u khayr badan acmaasha saalixada ah la xoreeyo waxyaabaha u khayr badan weeye faku raaba fuku lcaani in badan baad maqasheen qur-aankana ku maqasheen sunnada ku aragteen wa fi riqaab waxaynu soo maraynay aayat اlxuquuq maa malakat aymaanukum camalkii sidaa u khayr badnaabuu nabigu wuxuu ihi waa mafduulo waa laga khayr badan yahay hadda oo ka khayr badnaan lahaa abtiyaasha ood xidhiidhiso ree abtiga hooyadaa dadkay ka dhalatay ama inaki kolley low acطaytiha haddaad addoonta siin lahayd akhwaaliki abtiyaasha kaana acdama bixintaa iyo siismadaa aad siiso ree abtigaaba liajrika ajrigaa u weynaan lahayd taasaa ku ajir bannaan lahayd ajir badan baad heshay oo haddee addoon baad xoraysay lilaahi u xoraysay laakiin waxaa kaaga ajir bannaan lahayd inaad ree abtigaa siiso xadiikii muwa maali ku soo marray low acطaytiha ukhtaki inuu nabigu yidhi alayh salaa haddaad walaashaas siin lahayd walaashaas siin lahayd riwaayadii muslim iyo bukhaarina waxaan riwaayat alasiili ka ahayn waxaa ku timidba akhawaataki akhwaataki haddaad walaalahaas siin lahayd xadiidka xadiid la mida iyadoo wariso addoon kale xoraysay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad siin lahayd walaashaa heblo say ogaga filaato ricaayat alhanami arigay u raaci lahayde idan la odhan mahayo hadda eh, in aad riximka wax siisa ood neefka siisa iyo iyo inaad neef eh, ruux horayso laysbarbar dhigi maayo laakiin waa maxay waa altafdiil bixasabi alxaal duqoyadan abtiyaasheeda ama gabdhahan walaalaheeda inay marka adeeg u baahnaayeen xaalad ay haysatay ayaa laga yaaba oo nabigu sida ayada ah uu qiimeeyey waa waaqacatu cayn weeye lama camimi maayo idan xilli waxaa weeya ruuxa daynta daynta inaad siiso asagoo dayn doonay aad siiso iyo inaad deeq siiso maray dayntu ka fadli badantaa jirta kolo baahida ruuxa haysa ayay ku xidhan tahay dayn lagu siiyo kaaga qiimo badan baa jirta toban kunoo naftu kaaga baxaysa ninka ku daymiya iyo boqol kunoo adoo dheragsan lagu dhiibay ma isku mid baa isku mid ma ah way kala duwan yihiin almihim wuxuu imaamku hadda u keensaday waa masale muhim jiddane ree abtiga iyo raximka xidhiidhintiisu mararka qaarkood wuxuu ka fadli badan yahay addoommo dar ilahay loo xoreeyo وعن أسmاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قاaلad waxay tihi أسmاء daat النiطاaqayn gabadha taqaana caanka ahayd qaalad waxay tihi أسmاء qadimat calaya ummi hooyaday baa ii soo gashay hooyada qayla la odhan jiren waa la sheegaa qutaylana waa la yidhaahdaa qutayla ama qayla bint cabdilcuza ayaa hooyada la odhan jiray haweeney uu guursaday sayidina abubakar fi ljaahiliya oo u dhashay asma iyo cabdulaahi bay ahayd labadaasoo u dhashay wiilii gabadh bay u dhashay waa labadii ruu caruurta u waweynaa waa asma bint abubakar sidiiq oo caaisho dhowr iyo toban sana ka weynayd asma baa weyn iyo cabdulaahi oo ragga abubakar o dhan ugu weynaa oo dagaalkii badera iskaga hor yimaadeen abubakar iyo cabdulaahi ninkay iskaga hor yimaadeen asmuu shaqiiq la yahay asmuu hooyuu ku aabba yahay caaisho iyo asma isku aabbo un waa kale hooyo waad ogtiin bay idan asmaam takbara sidiiq hooyadeed baa timid qadiman calaya ummi hooyada baa ii soo gashay oo ii timid makay ka timid madinayna imanaysaa duqdan qutaylah ah, ama qaylah bint cabdlcuza wa hiya mushrikatan iyadoo gaal ah oon islaamin goormay imanaysaa fii cahdi rasuul ay fii mucaahadati rasuulilahi liquraysh xilligii ay cahdigan ma aha xilligii nabi jeedo waxaa loo jeedaa cahdigii ahaa sulxu xudaybiya sulxu xudaybiya heshiiskii xabadsuujintan nabigay u dhexeeyey gaaladii qureysheed ayaa loo jeedaa fii cahdi rasuulilaahi nabadii iyo waanwaantii nabadeed ee u dhexaysa suubanaha iyo quraysh fastaftaytu rasuul allah qiso dheer ba ilaahayde gabadhan maamadan qutaylo ah ama asma hooyadeed ah makay ka soo baxday xilligaa nabaddu ay jirteen lasdhexgooshe laisdhex maray way soo diiqdoo dhibaad bay soo qaadday ama diiqay soo qaadday oo hilbana way keentay zabiib bay soo qaaday subag bay soo qaaday waxay gabadheeda ku dhibaadan lahayd ama ugu diiqiled o dhan bay soo rarartay in la wanaajiyo oo haddee muslimiinta warkooda way haysaaye aydna riti loo soo buxshana way rajaynaysaa markay madiine timid bay soo tilmaansato guri gabadheedii baa loo soo tilmaamay marka zubayr baa qabaha waad la socotaan asma zubayr bay u carur dhashay cabdulaahi bayna ku curatay cabdulahi bnu zubayr sideed bay u dhashay zubayr cabdulaahi iyo curwe iyo mundir iyo dad badan bay u dhashay marka guriga markay ku soo hagaagto iyadoo ritigeedi wadata asmaa waxay tidhi inay guriga gelisana way diiday hadiyaddii inay ka qaadda diiqadina iyo dhibaadina way diiday diiqadii ka qaaddo gabadhaadii halkaa soo istid maxaad samayd waxay tihi ilaa aan nabiga intaan weyddiiyo warkaad u caddaado gurigaygana soo geli mushrikad yahay waxaad wadatana kaa qaadi mahayo walaasheed caaisha ila hadashay caaishu nabiga hawshaa ii weydii nabigu u furo wuxuu yidhi sii maamada albaabka ka fur soo dhowee hadiyad kale wareeg wanaaji asma maxay ka baqaysaa hooyadeed inay wanaajiso i soo ka baqdan inay noqoto muwaddat alkufaar wa muwaalaatihim min muwaddat alkufaar wa muwaalaatihim bay ka baqda gaalo la jeclaaday ama la xidhiidhiyey ama loo hiliyey ama la garabsaday inay noqotay ka baqday ilaa ay marka nabiga weydiisto caddaysatay ma aysan u dhaqaaqin hawsha ayada waa inaga soo marray culummadu waxay ku ijmaaceen ruuxa muslimka ah ma bannaana fal iyo tillaabo iyo taaka inuu qaado uusan ogayn xukumkeeda sharciga ah hawshu iska dhaqaaq maaha nin tuuxsi ma aha albaabka masjid kama bixi kartid adoon ogeyn inaad ka baxda in kale inay bannaan tahay daaqadda ma furi kartid adoon ogaanin he xukumkeeda intay markay xooguhu shilma helaan fanna yidhaadaan yidhahdaan oy suuqa galaan oy ribe iyo balaayo iyo bakhti iyo hishi qasaan qasaan baadhg sheekhow bal hawshaasi xukumkeeda noo caddee oo markaad boodaysa maxaad igu sheegi weyde yacni waa dembi kale wey khaladka aad gashay iyo xaaraantaad ku dhacday waxaa ka daran tillaabadii horaa khalad ahayd oo kabiira min alkabaa'ira biitifaaq alculamaa iska ilaaliya shay walba waa inuu xukumkiisu kuu cad yahay ruuxa muslimka ah hamagsada ma aha waa inuu wixiisu bannaanka yaal asma hawshiiba markaa haysata fastaftaytu rasuul allah rasuulka ilahi baan su'aal weydiistay alistiftaa waa talabu bayaani اlxukm الsharci xukumka sharciga in lagu cadayo codsataa istiftaaga la yidhaahdaa fastaftaytu rasuul allah ilaahi baan su'aal weydiistay inuu xukunka ii caddaeyo qultu waxaan idhi nabi allow qadima calaya ummi hooyada baa ii timid soo booqatay wahiya raaqibatun iyadoo wax jirinaysa raaqibatun waxbay doonaysaa in la caawiyo loo xisaanfalo wax la taro raaqibatun e eh, fi lixsaan riwaayada abu daud baa ka cadayd raakibatan fi caadi qurayshin waya raakimatun mushrika nabi allow hooyadu waxay tahay laba cudur ba isku darsatayo in wax la talaan la way rabtaa islaamkana way necabtah danbay jirinaysaa in wax la taray rabtaa islaamkana waa necabta waa raaima raakibatun raaima raakibatun fi lixsaani raakimatun ay mubhidatun lilislaam islaamkiina waa necabta waa mushrikad in wax la tarana waa rabtaa way raakimatun waa maxay fii biri wa ixsaani inaan u ixsaan falo oon wax tarana way rajaynaysaa way jeceshahay afa asilu ummi nabal hooyada ma xidhiishaa qaala subana wuxuu yihi nacam silii ummaki hooyadaa xidhiidhi wasaaxibumaa fi dunya macruufan weeye waalidku ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo xidhiidhin iyo wuxuu kugu leeyay waxtar buu kugu leeyahay laakiin diinida kama dhexayso markuu gaal yahay waa laba kale baab hilibkan waxaa weeye mabda' waa ka horreey hilibka idin dhex adiya ama adiyo walaalka hadduuba gaal yahay biri ma goyso diintuna ma goyso hilibka asaga ah bal way wanaajisaa way xidhiidhisaa laakiin diintu waxay kaala hadli hilibka ayuusan ku jiidanin oo kugu ridanin godka baas ee gaalnimada ah wa saaxiibu maa fi dunya macruufa weeyaan muttafaqun calayh idan xataa rixintii gaalka ahaa ee islaamka necbaa ayuu nabigu wuxuu leeyahay maadaama waalid yahay ha loo xisaanfalo xidhiidhi waxtar wax riti dhan u rartay marka riti dhan abubakr xataa wax siiyey abubakr hadda wuxuu ahaa min muxuu ahaa askhiyaa'i alcarab wa jawaadihim buu ka tirsanaa jawaad buu ahaa sakhi ah wuu iyadoo qabl islaam ay kala tageenba qowluha ay tidhi mxuu ah e, asmaa raagibatun ay taamicatun waxay quu daraynaysaa fiima cindii waxaanuu gacantu ka hayoo tasalunabi allow haddee waxay rabtaa inaan wax taro timir baa laquraysh ma ogtay meeshan gaaja ugu dhammaadeen maka ah marka ganacsunbay ku noolaayeen beer ma laha laakiin madiine magaalo barwaaqay ahayd markay abaara dhacaan mooyeen dhulbeereed biyuhu qulqulahayaan barakaysan aminkama meesha carab eh, xijaas ugu qiimo badan wey ugu qiimo badan marka laga mantiqat alixsaa laga tago wax waa la keenaa iila waxaa l maya kaanad ummuha iila waxaa le cafwan taa way dhammaatay iila waxaa le kaanad waxay ahayd eh, eh, qayla ama qutayla waxayd ummuha min annasabi hooyada dhashay bay ahayd wa qiila waxaa le min alradac maye maysan dhalano maysan foolanine waa tii nuujisay bay ahaydna waa la sheegay wاsaxiixu اlأwalu sida saxdana waa ra'yiga hore ah qiilka hore ah hooyadan timiday le nabi all hooyada baa ii timid waa hooyadii dhashay ee foolatay wey waana sax qiilka horena waa ridac waa khata riwaayadii ibnu sacd fi الطabaqaat iyo abu dawud aطaylisi fii musnadihi iyo xaakim min xadiid cabdullahi bni zubayr waa ayidii haddee ayaa caddeeyeyba waa hooyadii dhashay wey waxay dhashana asmaba ugu weyneed ku curatayba maamadu qayla abubakarna curadkiisii bay ahayd asma bacdu ahlicilmina cabdullahi baa ka weynaa bay dhahaan dhimba laha idan wsaxiixu اlأwl sax wey whuwa aladii warada waa ka saxda ku soo oray fi طabaqaat bni sacad wa musnad الطayaalisi wa musnadka xaakim bisanadin jayid min xadiis cabdillahi bni zubayr marka waa hooyadeed min الnasabe ma aha tii nuujisay ma ah tacliiqa yarkee muhiim jiddanka ah u fiirsada hadda kuma imanin shuruuxa muslim oo dhan kutubta muslim sharxada oo dhan ee nawowi ee qurtubi qaadi ciyaad maasiri iiso ururiya raggii hore oo dhan intaa yartay tarjiixa qiimaha badan kuma jirto marka riyaadku hawlihiisa hawlo saalan ma aha وعن زينب الثقفية maxaa tidhi she xasan af somaali waad baratay muhim jiddan wey riximku hadduu murtad yahay iyo hadduu kaafir xarbi a yahay la xidhiidhin maayo alkalb alcaquur wa taariku الsalaa wاlkaafir اlxarbi wاlmurtad laga agbixi maayo biyahay u nafbaxahayaan eyga iyo bisadaa la siinaya dameeraha la siinaya waxa hadda loo xidhiidhiyo qayla ama qutayla waxay ahayd kaafira mushrika laakiin mucaahada saa darteed aayaddii mumtaxina in ayadu ku soo degtaaba loo badan yahay laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim idan kaafirka la xidhiirinayo waa kaafirka muwaadacadu idinka dhaxayso en dagaal idinka dhaxaynayn nabaddu idinka dhaxayso mar hadduu xarbi yahay ama murtad yahay waxba la siin maayo hawshaa iska ogaada ya xataa hadduu waalid yahay su'aalaha joojiya wa can zaynab athaqafiya imra'ati cabdillahi bn mascuud zaynab athaqafiya imra'ati cabdillahi zaynabtii reer bani thaqiif ahayd reer thaqiif noo daa'if bay degi jireen oad garanaysa imra'ati cabdillahi bn mascuud ahayd radi allahu tacaala raa'ita la yidhahdaa maya zaynab waa la yidhahda intaba waa la sheegay zaynab baa laakiin sax ah magaca kaana ama laqabba iska ahaa ama naanays waxaad sheegtaba radi allahu tacaala wa anha ayada iyo wadaadkeed allah ka raali noqday waa laba saxaabiye qaala waxay tihi qaala rasuul اllah rasuulka ilaahi baa dumarka maalin waaniyey wuxuuna yatasadaqnayaa macshar الnisa kulanka dumarkoo wax la baxa walow min xuliyikuna dhegdhegiinna baa allah ka dhigo biladaad xidhataan baa allah ka dhigo araatigiina alla ka dhigo walow min xuliyikun xuliyadda waa lasku qurxiyo bilada la yidhahda ama faraati ama dhagadhaga ama silsiladii wixii la qaata ah dahab iyo fiddu kuu doonaha noqdo qaala waxay tidhi zaynab farajactu ilaa cabdillahi laabtay maalin khamiisa ayuu nabigu waaniyey dumarka oo la hadlay markaasay gabadhan waa inagu soo marro gabadh waxay aad u khayr badanoo ganacsata oo intay wax falkiso oo gacantay ka barakaysnayd darme iyo gogoli intay samayso dhar samaysoy maryo tosho bay suuqa gan iibsan jirtay lacagta kusoo baxday marka dhaqaale ka samays xoola aabbeed oga dhintoy dhaxashana waa jireen gurigayfarajactu ilaa cabdillah mascuud baan ku soo laabtay faqultu waxaan ku idhi innaka adugu rajulun baa tahay nin khafiifu daati اlyadi gacantiisu ay fududdahay afgobaadsi baa la yidhahdaa yacni qaliilu اlmaal waad hanti yar tahay reera daneed baad tahay reera tabareed baad tahay xumayn iyo kama ahee erayga i waday hordhig oga dhagaysa gugoldhig bay ka dhigaysa wa ina rasuula rasuulka ilaahi sal lay slam qad amarnaa wuxuu nafaray bisadaqati wax la bixid fa'tii nabiga u tag fas'aluu weydii fain kaana dalika yuz weydii inaan wax idin karo anugu aan wax idinku sadaqaysan karo fain kaana dalika yujzi hadduu yujziu canii hadduu igaga filan yahay yajzi iyo yujziba waa laisku hayaa dhib ma lehe haddii sadaqa igaga filan yahay oo waxaan idinku idin siiya sadaqa ii noqonayo bukhaari asagu wuxuu u baabaystay middaa inay zakadii waajibkay tahay buu u baabaystay bukhaarigii saxiixiisa oo waa inkastoo lagu naqdiyey wailaa hadday iga gudayso waa idin siin wey fain kaana dalika yujziu canii ay can اsadaqati aw can الzaka hadday sadaqadu idinku baxayso oon ajirkii la ii ballanqaday helaya ama sekadu idinku baxayso waa idin siin wey wa ilaa haddaysan idinku baxaynin saraftuha waxaan sadaqadii u iilahaya u leexinaya ilaa hayrikum axada idinka kaa'inoo muslimiinta kale ah faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi anugu nabiga u tegi maaye bal itiihi anti i'tiihi anti adugu u tag nabiga idan waa hada min alxikma wey saaxibaة اlmasأla wاlqadiya waa zaynab ayaday hawsha haysataa hadduu hadda cabdulahi intuu tago soo weydiin lahaana dhurwaa siduu doonayo meeshuu doonay usha loogu dhuftay iska yar noqon lahayd ma quruxsano in ayadu soo jaahil baxdo oo xukunka soo ogaato oo nabiga ayadu la soo kulantaa ka wanaagsanayd in cabdulahi jawaabta u soo qaado xagga naqliga riwaayadda waxaa noo fiican laha cabdulahi lanno waa min fuqaai saxaaba wa atqiyaa'ihim waa min atqani الnaasi fi اlxifdi wاlriwaaya asagaa ku fiicna faruba saamicin awca min faruba mubalaqin cafwan faruba mubalaqin awca min saamicin baa nabigu uri alayh الsalaatu wasalaam cabdullahi baa ku fiicnaa naqliga inuu noo soo qaado laakiin marka waaqaca la qiima ayadaa isaga su-aasha haweenku markay ku diraan oy wadaad ciisoo weydiiyo ku dhahaan inay xataa ku qodqodaan baa laga yaabaa sheekha si fiican horta ma u weydiisay maxaa tidhi bal iigu celi see tidhi haween lagama dhammaaday sooma ogey cabdulaahi wuxuu yidhi marka iga daa hawshaasi adugu nabiga u tag bal itii anti fanalaqtuwaytizaynab waxay tii waan dhaqaaqay guriga nabigaan aaday faida mra'at min alansaar haweenay ree ansaareed baaba bibaabi rasuulilahi rasuulka ilahi albaabkiisa taaganba xaajadii danteedu cafan xaajatii dantaydu xaajato waa danteedoo kale isku su'aal baan wadanaa su'aashaan wato kalay wadataa iyaduna wa kaana rasulla rasulka ilah wa sal ad uliyat calayhi اlmahaaba nabigu haybad baa ilaahay saaray waa laga xishoon jiro waa laga haybaysan jiray iyadoo sidaa tahay axad furfuran oo axad walba uu la qabsan karo uu fahmi karo uu ahaa qur-aankaa sheegay saxaabadii baa ka sheekeeyey laakiin ruuxaan aqooni ama in badan la kulmin markuu arko waa geriri jiray markay intay nabiga aragtay ay gerirtay oo qandho qabatay isdeji wuxuu dhi waxaan ahay hooyadii ay qadiidka cuni jirtay iyo murmuriga cuni jirtay waxbaa dhibma jiree tartiib tii bay kuu sheegaysaa waxay ayagu toos nabiga ugu tegi waayeen ay su'aasha u sii dhiibteen bay rabtaa inay ay ka daarato wa kaana rasuullah rasuulka wuxuu aha sal ly slam qad ulqiyad mid la saaray calayhi dushiisa almahaabatu haybad iyo sharaf tin libaax buu lahaa soobanu calayhi salaat wasalaam faharaja calayna bilaal baa noo soo baxay bilaal baa noo soo yii marka albaabkii inaan taagana loo ogaaday faqulnaa la waxaanu ku nidhi i'ti rasuul allah rasuulka ilaahay u tag faahbiruu u sheeg anna mra'atayni bilbaab laba haweenay inay albaabka taagan yihiin tas'alaani kuweydiinaya atujzi'u sadaqatu sadaqa ma ka gudaysaa oo ajirkeedii ma xagooda canhumaa xaggooda calaa aswaajihima raggoodii ay ku sadaqaysteen wa calaa aytaamin iyo agoommo ay ku sadaqaystaan fii xujuurihima xilkooda iyo dhabtooda ku jiro iyagoo ay maamulaan oo la nool oo ku dhari ah waxay yidhahdeen walaa nabiga ha u sheegin bilaalow ma naxnu ciddaanaan ha sheegin laba gabdhoodoo muslimaada ayaa su-aasha nabalo ku weydiisan dheh hana sheegin hana kashifin fadakhala bilaal calaa rasuul rasuulka ilaahi u galay fasa'alahu su-aashii buu nabiga weydiiyey faqaala lahu rasuullah asg wuxuu ku yidhi man humaa u kaadi su-aashii labada gabdhood yay yihiin bilaal waxbaa haysta qaala bilaal wuxuu idhi imra'atu min alansaar haweenay ansaar magaceeda ma yaqaana ayadu gabadhaas imra'atu min alansaar haweenay ansaareed iyo wa zaynabu zaynab weeye bilaal i fuqaumma bilsaad mooyeysa ma aha muadin bas ma aha muadinku waxaad mooyeysaa nin iska bidhikoola faqaala rasul rasulka l wuxuu intaa kuma hadhin suuban wuxuu uhi ay zayaanibu saynabte hade saynab way fara badan yihiine waa saynabte bilaalow ay zayaanibi hiya waa saynabte qaala wuxuu ihi bilaal imra'atu cabdilah nabi allahu waa xaaska cabdullahi mascuud weeye ee saynab iyo gabar ansaareed faqaala rasulla rasulka wuxuu idhi lahumaa ajaan laba ajir belin sadaqa ma nagaga baxaysa carruurta agoontan hayno iyo ragga ayaga fuqarada ah ma iska badlay waa nabigu waaba dhabalba waa laba sidkoolo wey lahumaa ajaan laba ajir baa gabdhaha u ahaaday ajru lqaraabati xidhiidhintay qaraabada xidhiidhiyeen iyo wa ajru sadaqati iyo ajirkii sadaqada idinkii soo maray qaraabadoo la xidhiidhiyo waxaa weeye waa laba ajiroo silatun wa sadaqa waxaad qaraabada siiso laba sidkoolay kuu noqonaysa waa sadaqa iyo silo muttafaqun calayh idan qaraabada xidhiidhinteedii ayuu nabigu aad u xoojinayaa riximkii baa aad u xoojinayaa ajlu qaraaba iyo ajru sadaqa wada hesheen buu yidhi bilaal asagu hadda ma la marka wuxuu sameeyey khulfu اlwacd wa ifshaau sir uu qaaday iyo sirtiba wuu faafiyey ma laodhan karaa ile waxaa la yidhi nabiga noo soo weyd wuu fuliyey haanna sheegin bay yidhaahdeen bilaal miyuu u ballanqaaday inuusan sheegayn sheegin u fiirsada iyagun baa codsaday isagu shib iska yidhi hada min alfiqi waxyaabaha codsato marna waa lagaa yeeli karaa marna waa lagaa diidi karaa bilaal waan yahay muusan dhihin wuun ka dhegaystay xataa hadduu aqbalay oo uu yidhi waaya idin sheegi mahay sirna ma uusan faafinin ballanna ma ka bixin maxaa yeele tacaarud ulmaslaxatayn nabiga inuu ajiibo u jawaaba waajib farducayna ma lax leexan karo ayaga sirtooda inuu ilaaliyona waa waajib bay ku ahayd way istacaarudeen lamana jamcin kara maxaa la samay waa in la kala rajaxo nabi maxamed xaqiisana xaq bini aadam o weyn saynab xaqay rabtay iyo gabadha ansaareed iyo beel wuxoo dhanba waxaa ka weyn xaqu rasuuli lah sal slam idan faqadama xaq arasuuli calaa xaqi اlmar'atayn wahada min fiqi saxaaba waa faqiih isnacaw wey bilaal foodda ma gelin kartid darsugu intaa inoo jooga allah wa tacala